faslun qaala alimaamu nawowiy raximahu allah wtajuusu qiraa'atu alqur'aani bilqiraa'ati asabci almujmaci calayha waxaa bannaan qur'aanka in lagu akhriyo qiraa'aadka toddobada ah yacni quraa'da toddobada ah qiraa'aadkooda lagu ijmaacsan yahay in lagu akhriyaa waa bannaan tahay walaa tajuusu bikayri asabci imaamu nawowi wuxuu leeyahay ma bannaana qiraa'o aan ahayn sabcada inuu ku akhriyo ruuxu uma banaana walaa biriwaayaati shaadati almanquulati can ilquraa'i asabca riwaayaadka shaadka ee laga soo naqliyey quraa'da sabcada ee dariiq markaa istifaado ama markaa tawaatura aan kaga sugnayn iyada lafteeda in lagu akhriyaa ma bannaana wa saya'tii fi lbaabi asaabici in shaa allahu tacaala bayaanu itifaaqi alfuqahaa'i cala istitaabati man aqra'a bishawaadi aw qara'a biha waxaa inoogu iman doonaa shiikhuu yidhi baabka toddobaad inshaa shaa allahu tacaala hadduu ilaahay doono waxaa inoogu iman doonaa bayaanu itifaaqi lfuqahaa'i fuqahadu inay isku waafaqeen caddaynta la caddaynaayo cala istitaabati man kii in la toobad weydiinayo la odhanayo ka toobadkeenoo ka noqo aqra'a dadka u akhriyey bishawaadi qiraa'aadka shaadkaa ugu akhriyey oo dadka sidaa ku baray aw qara'a biha ama isaguba ku akhriyey oo halkaasuu qiso inoogu keeni doonaa ibnu shanabuud ku saabsan in sha allahu tacaala halkaasaynu ku arki doonnaa qaala asxaabunaa wagayruhum asxaabtayada shaaficiyo iyo kayrkooda culammada ka midiba waxay yidhaahdeen low qara'a bishawaadi fi asalaa hadduu imaamku ku akhriyo qiraa'aadka shaadka salaadda gudaheeda batalat salaatuhu in kaana caalima salaaddiisu waa buraysaa hadduu markaa yahay mid caalim ah oo garanaya hadduu yahay wa in kaana jaahilan hadduu yahay mid jaahil aan garanaynin imaamku oo qiraa'adka ashaadka uu ku akhriyo lam tabtul ma burayso salaadu walam tuxsab lahu tilka alqiraa'a loomana markaa xisaabinayo looma tirinayo qiraa'adaas waqad naqala alimaamu abuu cumara ibnu cabdilbarri alxaafidu wuxuu soo naqliyey imaamkii abuu cumar ibnu cabdilbar alxaafidu ee xaafidka ahaa xaafidu almaqrib ijmaaca almuslimiin muslimiintu inay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen ayuu soo raray calaa annahu laa tajuusu alqiraa'atu bishaad inaynay bannaanayn qiraa'ada lagu akhriyo shaadka oo qur'aannimo loogu akhriyaa inaynay bannaanayn buu ijmaac ku soo raray muslimiinto dhammi ay ku ijmaacsan yihiin wa annahu laa yusallaa khalfa man yaqra'u biha cidda marka akhrinaysa qiraa'ada shaadka ah oo salaadda ku tujinaysa inaan lagu daba tukanaynin ayuu ijmaac ku soo raray qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen man qara'a bishaadi kii akhriya shaadka in kaana jaahilan bihi aw bitaxriimi hadduu ahaado mid jaahil ah oo aan garanayn inuu shaad yahay aw bitaxriimihi ama inuu shaad yahay waa garanayaa laakiin wuxuu ka jaahil yaho aanu garanayn inuu xaaraan yahay shaad in qur'aannimo loo akhriyo ayaanu garanaynin currifa daalika arrinkaa waa la garansiinayaa oo waa loo sheegayaa fa in caada ilayhi hadduu ku noqdo aw kaana caaliman bihi amaba marka hore uu ahaado mid garanaayey oo ahaado cusira tacsiiran baliiqan oo la ciqaabaya ciqaab lagu edbinaayo tacsiiran baliiqan edbin markaa xeel dheer ayaa markaa la edbinayaa oo cuquubo markaa lagu edbinaayo ayaa lagu samaynayaa ilaa an yantahiya can daalik ilaa uu taa ka hadhayo ka reebtoomaayo wa yajibu waxaa ku waajiba calaa kulli mutamakkinin mid kastoo awoodaaya min alinkaari calayh inuu ku inkiro oo arrinkaa uu ku diido ku kastoo kari karaya wa mancihi iyo inuu u diido mid kastoo awoodi karaya waxaa ku waajiba alinkaaru waalmanc inuu markaa ku inkiro oo arrinkaa ka reebo iyo inuu u diido ayaa markaa ku waajiba oo saaran mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay qur'aanka la akhrinaayo qiraa'aadka toddobada ee lagu kulansan yahay in lagu akhriyaa inay tahay mid bannaan shaad in lagu akhriyaana inaynay bannaanayn wuxuuna shiikhu u qabaa qiraa'adka toddobadoo keliya ayaa shaadka ka badbaaday oo iyagu markaa ah qiraa'aat mutawaatira qur'aannimana iyagoo keliya loo akhrin karaa toddobada wixii ka siyaada ah oo ay ka mid tahay quraada saddexda ah ee tobanka dhammaystiraysa qiraa'aadkooda sida abijacfar iyo yacquub alxadrami iyo khalafu lbazaar yacni dhammaan iyagu waxay soo gelayaan shiikha cindigiisa waxay soo gelayaan qiraa'aadka shaadka abay soo gelayaan qur'aannimona looma akhrin karo bes qur'aannimo waxaa loo akhrin karaa qiraa'aadka toddobada ah ee lagu ijmaacsan yahay wixii ka soo hadhayna waa shaad sidaas yada ayaa shiikhu maray keligiina waddada kuma aha culamo badan baa dariiqaa mara oo sidaa ku tegey ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan saddexdaa quraad ee tobanka dhammaystiraya abu jacfar almadani iyo yacquub alxadrami iyo khalafu lbazaar inay markaa iyaguna yihiin qiraa'aad markaa sugan oo qur'aannimo loo akhrin karo culammada qaarkoodna waxay nasgaraynayaan inay mutawaatiro yihiin taas iyadaabay nasgaraynayaan qur'aannimada tawaatur ma loo shardiyaa mise looma shardiyo waa mas'alo marka hore culammadu ay isku khilaafsan yihiin laba qowlna uu ku sugan yahay qowlka mashhuurka caankiina uu yahay in qur'aannimada shayga loo akhrinaayo qur'aannimo waxaa loo shardiyaa tawaatur baa loo shardiyaa qiraa'aan tawaaturin qur'aannimo looma akhrin karo qowlka caynkaasaa mashhuur ah oo caan ah ahlucilmi badanna ay ku tageen qowl kaloo khilaafsan baa jira oo culammada qaarkood ay leeyihiin qur'aannimada waxaa loo shardinayaa saddex shardi saddexdaa shardi hadday dhammaystiran tahay qur'aannimaa loo akhrinayaa saddexda shardi hadday dhammaystirmi waayaanna waxay noqonaysaa shaad bay noqonaysa a'immadii markaa qiraa'aadka qaarkoodna sidaas yadaa waa ku tageen culammadii qiraa'aadka culammada ku ahaa ayaa sidaas qaarkood marka ay ku tageen oo abu camar addaani iyo marka abushaama iyo ibnu jazari qowlkiisa dambe sidaas iyadaabay markaa mareen ibnu jazarina wuxuu ku cabbiray nadmi ayuu ku cabbiray abyaad oo shuruudda caynkaasa ku sheegaayo wa kullu maa waafaqa wajha annaxwi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi wa saxa isnaadan huwa alqur'aanu fahadihi halaasatu alarkaanu waxaysumaa yakhtallu shartun asbitii shuduudahu low annahu fi sabcati saddexda bayd wuxuu ku tilmaamayaa shuruudda loo shardinaayo qur'aannimada shardiga koowaad waa inuu rasmiga cusmaaniga ah ee saxaabadii qortay waa inuu waafaqayaa walow ixtimaalan ha ku waafaqo ixtimaalan buu ku waafaqayaa maxaa loo jeedaa saxaabadu markay qoreen qur'aanka xarakaadumay qorin oo may shaklin oo xarakaadkii iyo sukuuntii kumay shaklin qur'aanka dhibcahana kumay qorin sawirka guud ee xarafku u qormaayo ama kelmaddu u qormayso qorayeen yafcaluuna iyo tafcaluuna dhibco ay korka kaga qorayaan iyo dhibco ay hoosta kaga qorayaan midna ma jirin yacni waxay aqbali karaysay xarafka markay qoraan inuu ya' yahay iyo inuu nuun yahay iyo inuu ta' yahay inuu fa' yahay iyo inuu qaaf yahay inuu cayn yahay iyo inuu hayn yahay yacni maadaama qur'aankii ay qaybsanaayeen saxaabo badan maadaama carabiga ay garanayeen yacni markaa siyaaqu maadaama uu ayidayo dad fara badani maadaamay qur'aanka qaybsan yihiin ashyaada noocaasa ayaa markaa u caddaynaysa waatay markaa yacni yidhaahdeen aasaarta qaarkood yacni dakiru lqur'aan yacni markastoo qur'aanku yacni xarafku uu aqbali karo inuu ta' yahay iyo inuu ya' yahay ya ka dhiga alqur'aanu dakarun fadakiruu qur'aanku waa mid weyn oo jaliil ah maadaamuu qur'aanku wen yahay weyneeya oo yacni markaa tadkiir ku sameeya tadkiir ku sameeya oo meeshuu ya iyo ta hadday aqbali karto aasaarta qaarkood waata ku soo aroortay oo duruq badan oo mutacadida leh culammada qaarkoodna ay leeyihiin aasaartaasi waa isquweynaysaa yacni yaa ka dhiga marka hadday qaarkood ta akhriyaan tafcaluuna qaarkoodna yafcaluuna ay akhriyaan tacmaluuna iyo yacmaluuna yacni yacmal yacni waxa weeye iyo markaa waxa weeye tacmal iyo erayada la midkaa maadaama ay aqbali karto qaarba hadday si akhriyaan sidii la akhriyaaba waa waafaqaysaa rasmiga cusmaaniga haddii qaarkood ay xaraf madaan qaarkoodna aynay madin waa aqbalaysaa markaa madka iyo madla'aantaba oo xurufaha qaarkood baa inta la xidhiidhiyo mad yar la saaraa qaarkoodna madka waa laga tagaa imanka waxaynu aragnaa alraxmaan marka la qorayo yacni mad laguma qoro alif markaa lama taago rasmiga cusmaanigaa markaad eegto yacni waxa weeye waxa markaa rasmiyadii cusmaanigu uu qorayay qaarkood inaan markaa waxa weeye xataa medyar lagu kor qorin medyar inaan lagu kor qorin mataabicda in med lagu qoro yacni waxa weeye ma khilaafayso rasmigii cusmaaniga ahaa waayo meeshu hadday mad leedahay iyo haddaynay lahayn labada mid walba waa aqbali kartaa xarafkii in la jiido iyo in la gaabiyo mid waliba waa ka suuragal mid waliba waa ka suuragal wa kullu maa waafaqa wajha naxwi waa inuu weji naxwo weji carabiya waa inuu waafaqaya wujuuhda carabiyada ama naxwaha weji ka mida waa inuu aqbalaya laasim ma aha inuu waxa weeye luqada mashhuurka ahe carabta badankoodu ay ku hadashay qur'aanku inuu wada waafaqsan yahay shardi ma aha qur'aanku inuu carab yahay baa laynoo sheegay laakiin lama odhan qur'aanku waa qurashi lama odhan qur'aanku waa cadnaani yacni waxa weeye qur'aanku waa carabi luqaadka carbeed yacni inuu ku yimaado luqo ka mida ama markaa walow qabaa'isha qaarkood ha ku hadasho oo yaynay ku wada hadlin carabtu ama haalibkoodu yaynay ku hadline wuxuu noqonayaa mid waafaqaya ayuu noqonayaa yacni marka carabiyadii midkaan weji ka mida mid waafaqayuu noqonaya wa kullu maa waafaqa wajha naxwi weji naxwo ah oo wujuuhda naxwaha culammadu ay ugu tageen mid ka mida waa inuu waafaqayaa lama odhanayo wejiga mashhuurka muxuu waafiqi waaye yani waxaa laga yaabaa qaacido naxwo ah oo caan ah oo weji caan yahay inuu sidii mashhuurkaa khilaafo oo sida markaa aan mashhuurka ahayn uu waafaqaa dhici karta wa kullu maa waafaqa wajha naxwi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi rasmigii cuhmaanigana uu yahay mid wala u waafaqaya walow ixtimaalanba ha ku waafaqo oo aqbali karaya in markaa wejigaa uu waafaqo wa saxa isnaadan huwa alqur'aan shardiga saddexaad waa inuu sanadku saxiix yahay ibnuljazari ma shardinnin manduumadan kuma shardin inuu mutawaatir yahay ma shardin waagii hore markuu dhallinta yaraa waxa uu ku tegey in qiraa'ada qur'aannimo loo akhrinaayo tawaatur loo shardiyo waana siduu ku maray kitaabkiisa la odhan jiray munjidu almuqri'iin wa murshidu altaalibiin kitaabkaana isagoo dhallin yar buu qoro oo labiyo labaatan jira ayuu qoray culammada qaarkood buu radiyey oo yidhi markaa tawaatur la shardin maayo sixatulisnaad baa la shardinayaa ayuu markaa ku radiyey marka kitaabkaas laakiin markii dambe u weynaaday yacni qowlkaa waa ka noqday qowlkuu radinaayey markuu dhallinta yaraa radinaayey ayuu noqday oo waxa uu ku tegay markii dambe in sixatulisnaadka bes la eegaayo labada markaa qayde kale inay raacaanna ay lagama maarmaan tahay saddexdaa shardi marka la helo qur'aannimo in loo akrinaayo waxaysumaa yaktalu shardun asbiti fa haadihi halaasatu larkaan saddexdaasi waa saddexda rukniye qiraa'ada qur'aannimo loo akhrinayaa ay leedahay saddexdaa rukni baa loo eegaya waxaysumaa yaktalu shardun asbiti shuduudahu low annahu fi sabcati saddexdaa shardi mid ka mida ah haddii la waayo shaadnimadeeda sug oo waxaa tidhahdaa waa qiraa'a shaadda sidaas yadaa ayuu markii dambe maray ibnuljazari markaa u maray culammada qaarkood waxay mareen qiraa'ada saddexda quraada ah ee tobanka dhammaystirayaynu tilmaannay yaga laftooda qiraa'aadkoodu inay mutawaatiro yihiin yacni bacdi culammada ka mid ah wejigaana maray oo ku tegey oo ibnu subki wahayruhu ay ka mid yihiin ayaa sidaas iyadaa ku tegey calaa kulli xaal sida saxiixa ah quraadaa saddexda ah qiraa'aadkooda ka sugan waxaa loo akhrin karaa qur'aannimo waana marka waxa weeye qowl muctabara weeye quraada tobankaa ah qiraa'aadkooda mashhuurka ah ee ka sugan wixii ka soo hadhay waxay markaa gelayaan ama waxaan sugnayn ama wax shaada ayay noqonayaan kuwa iyaga laftooda laga sheegaayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kutubaha markaa ururisay qiraa'aadkooda ka sugan waa inay markaa ku sugan tahay oo culammada qaarkood waxay tilmaamayaan yacni waa in markaa shaatibiyada iyo nashriga iyo durrada saddexdaa kitaab waa in marka ay tahay markaa wax ku sugan laakiin waxyaalaha laga sheegaayo a'immada quraada ah walow toddobadaba ha ahaadeene oo culammada mufasiriinta qaarkood ay ka soo naqlinayaan oo ay leeyihiin ama caasim baa akhriyey ama naafic baa akhriyey ama ibnu caamir baa akhriyey ama abu camar baa akhriyey ama kayrkood baa akhriyey laakiin markaa kutubaha mutadaawalka ah ee qiraa'aadkoodii ururisay yacni ka sugnayd ee mustafiidka ka ahayd aan ku sugnayn lafteeda waxaa la ictibaarinayaa shaaddo inay tahay waana sida laga dhadhansanaayo hadalka ibnu jazari waxaysumaa yakhtallu shartun asbitii shuduudahu low annahu fi sabcati xataa sabcadaba ha ku sugnaato ee haddii saddexda shardi mid la waayo waxay noqonaysaa shaadda ayay noqonaysa shaada ayay noqonaysa calaa sabiil misaal qiraa'aadka markaa culammadu ay sheegeen ee qaydkaa shaadanimadu ay ku rumoobayso waxaa ka mid ah faman lam yajid fa siyaamu halaatati ayaamin mutataabicaatin mutataabicaatin kelmadaas ah waxay noqonaysaa shaadda waayo rasmigii musxafkay khilaafsan tahay sanad ahaan waa u asaxdo waa u sugan tahay oo sixatulisnaad waa taallaa oo sanad saxiixa lagu hayaa iyadoo sanad saxiixa lagu hayo haddana waxay noqonaysaa shaado inkastoo culammada qaarkood ay yidhahdeen waa mansuukho waxaa lagu xambaarayaa inay tahay yacni ashyaadii tilaawadooda la nasakhay inay ka mid tahay waayo waxaa ku soo arooray xadiiska fasaqadat mutataabicaat suquudka waxaa looga jeedaa yacni markaa in la rafciyey qiraa'adeeda iyo tilaawadeeda in la rafciyey ayaa looga jeedaa bay culammada qaarkood ku fasireen waana weji wajiiha qiraa'adka shaadkaa looma akhrin karo qur'aannimo laakiin qur'aannimo haddaan loo akhrinayn ixtijaaj carabiya waa laga deliishan karaa oo qiraa'adka shaadka ahi carabi waa laga deliishan karaa shaaddaba ha noqotee baydka shicirka ah ee shaahidka ee la soo qaadanayo waa ka xoog badan tahay maadaamay sidaas tahay carabiyadii waa loo ixtijaaji karaa oo waa loo daliishan karaa xukun sharciya ma loo deliishan karaa mise looma deliishan karo taas iyadaa culammadu waa isku khilaafsan yihin laba qowl baynay ka leeyihiin culammada qaarkood waxay leeyihin qur'aannimo mar hadduu waayey oo qiraa'adu qur'aannimo ay weyday oo shaaddo ay noqotay sida xadiiska shaadka aan xukun sharciya looga qaadanaynin ayaa qiraa'ada shaadkaana xukun sharciya aan looga qaadanayn waayo xadiisnimo looma soo warine qur'aannimaa loo soo wariyey mar hadday qur'aannimadeedu sugnaan weyday dee xukunku wuxuu ku binaysnaa qur'aannimadee lama deliishan karoo xukun sharciya lagama qaadan karo culammada diidaysaa wejigaas ayay cuskanayaan culamo kale waxay leeyihiin qiraa'adu shaadaba ha noqoto qur'aanniboba ha weydee laakiin waxay tahay sanad saxiixa maadaama lagu hayo waxay noqonaysaa inay markaa nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan tahay oo saxaabadu nebiga kala kulmeen mar hadday caynkaa yadaa tahayna xadiis markaa saxiixa kama hoosayso sida xadiiska saxiixaaba loo xujaysan karaa qiraa'ada shaadada ana sanad saxiixa haddii loo hayo laakiin awjuhdii kale ay ku shaad noqotay laakiin sixatulisnaad loo hayo yacni loo dariishan karaa oo xukun sharciya looga qaadan karaa labada qowl bay culammada usuuliyiintu ka leeyihiin baabkeennana mas'aladu hadda ma aha waa mas'ala usuuliya oo cilmul usuul ku tacalluqda haddana baabkeennu wuxuu ku saabsan yahay qur'aanka iyo wax calaaqa la ayuu ku saabsan yahay ee mas'alada usuuliga iyo taxqiiqeeda hadda kuma saabsana cilmul usuul baa loo raadsan sheekhu waxaa kaloo inoo tilmaamaya ahlucilmigu inay yidhaahdeen qiraa'ada shaadkaa cidda salaadda ku tujisaa salaaddiisu waa buraysaa marka salaaddiisu buraysaa waxay noqonaysaa faatixada lafteedii markuu jabinaayo oo sidii qur'aannimada u sugnaatay in loo akhriyo aan u akhrinaynin oo siyaalo shaada u akhrinaayo xaalka noocaasa ayay markaa ku rumoobaysaa butlaanku hadduu laakiin jaahil yahay salaaddu markaa kama burayso laakiin qiraa'ada lama markaa ictibaarinayo oo faatixadii hadduu ku akhriyeyna lagama soo qaadayo faatixadii inuu akhriyey marka rukni inuu ka maqan yahay ayuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa faatixadii oo qiraa'o saxan uu ku akhriyey waa inuu markaa akhriyaa si uu rukunkii ula yimaado salaaduna u ansaxdo wuxuu kaloo soo naqliyey imaamka ibnu cabdilbar la yidhahdo waa xafidulmaqrib wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay kutubaha aadka u nafciga badane uu qorayna waxaa ka mid a kitaabka la yidhahdo atamhiid iyo kitaabka la yidhahdo alistidkaar oo labadaba uu ku sharxayo muwaطa'a imaam maalik oo ku sharxaayo ayuu markaa alifay ibnu xasmi wuxuu odhanayaa kitaab xadiis lagu sharxo oo kitaabka ibnu cabdilbar ka fiicani ma jira buu odhanaya yacani wakhtigiisii kitaab kale oo loo dhigaa ma jirin saas yadaa buu u fadilay oo u yidhi kitaab la mida oo axaadiista nebiga lagu sharxay ma jiro wuxuu soo naqliyaa ibnu cabdilbar dadka qaarkood waxaa cajaladaha qaar aan ka maqlay qaar odhanaaya ibnu cabdilbir saxna ma aha ibnu cabdilbir in la yidhaahdo ee waa ibnu cabdilbar weeye albaruna waxa weeye waa ismuullah waa magicii ilaahay magicii ilaahay weeye marka waa addoonkii ilaahay baa loo jeedaa ibnu cabdilbar wuxuu soo naqliyay ibnu cabdilbar muslimiintu inay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qiraa'o shaada inaan la akhrin karin cidda akhrinaysana inaan lagu daba tukanayno salaadda lagu xidhanaynin ayuu ijmaacu lmuslimiin ku soo naqliyey mas'alada hore uu shiikhu sheegay oo ku saabsan low qara'a bishawaadi fi asalaati batalat salaatu in kaana caaliman wain kaana jaahilan lam tabtul waxaa la mid a haddaanu qiraa'ashaadaba ku akhriyin ee laxni ku akhriyo laxnigaasina uu yahay mid macnihii bedelaya macnihii mid beddelaya yacni uu yahay marka laxni macnihii beddelaya hadduu akhriyo oo faatixadii ku akhriyo waxay noqonaysaa inaan markaa faatixadaasi asixin laxniga macnaha beddelaya waxaa ka mid a ancamta calayhim inuu ta'da godo ama hoos dhigo oo ancamtu ama ancamti uu yidhaahdo waxay soo gelaysaa noocan waxaa ka mid a meesha qaynka inuu qaafka akhriyo oo qaaf qumman buu akhriyey waxay noqonaysaa markaa laxnigii yacni macnaha beddelaaye laxnigii jeligaha buu markaa noqonay marka hadduu macnihii beddelo zakariya alansaari wuxuu odhanayaa fain gayara macnan wa tacammadahu batalat salaatuh hadduu waxa weeye macnaha beddelayo uu una kaso salaaddu waa ka buraysaa laakiin haddaanu u kasin waa in markaa kama burayso salaaddu laakiin qiraa'ada waa inuu saxaa oo ku noqdaa sida saxdaa u yidhaahdaa waa haddaanu u kasin sheikhu waxaa kaloo uu tilmaamay ahlucilmigu inay yidhaahdeen cidda markaa shaad akhrida hadduu shaadnimada ka jaahil yahay ama shaadka in la akhriya inay xaaraan tahay uu ka jaahil yahay waa la garansiinayaa waa loo sheegayaa hadduu markaa ka noqdo iska taago waa la daynayaa hadduu xaaraannimada garanaayo dabeedna akhriyo ama markii xaaraannimada loo sheegay markii hore haba ka jaahil noqdee ayuu isagoo xaaraannimadii loo sheegay ayuu ku adkaystay markaa waa la edbinayaa waa la ciqaabayaa tacsiir baa lagu samaynayaa tacsiirtuna waxay tahay waa cuquuba hayru muqadara waa cuquubo aan muqadara ahayn ayaa la yidhaahdaa tacsiir la yidhaahdaa waxay noqon kartaa tacsiirtaasi dagaal la dagaalo waxay noqon kartaa garaac la garaaco waxay noqon kartaa xidhitaan la xidho ayay noqon kartaa oo la xabiso yacni siyaalo kala duwan bay markaa u dhici kartaa wallaahu aclam faslun ida ibtadaa biqiraa'ati axadi alquraa sheekhuu wuxuu yidhi ruuxu hadduu bilaabo quraa'da mid ka mida qiraa'adiisa ayuu bilaabay oo qur'aankii wuxuu ku akhrinayay axadu alquraa qiraa'adooda mid ka mida quraa'da qaarkood fa yenbagii an laa yazaala cala alqiraa'ati biha waxaa habboon inaanu ka bixin oo ka zuulin akhrinta qiraa'ada uu wax ku akhrinaayo oo qiraa'adaas waa inuu wadaa oo qur'aanka uu ku akhriyaa daama alkalaamu murtabitan inta hadalku isku xidhan yahay waa inaannu qiraa'adaa ka bixin oo qiraa'o kale aanu ku akhrin ee aayadda qaybna inuu ku akhriyo qiraa'o qaybta kalena ku akhriyo qiraa'o kale ta noocaasoo kalea inuu sameeye ma aha ama qiso isku xidhan inuu waxa weeye qaybna ku akhriyo qiraa'ada quraada qaarkood qaybta kalena ku akhriyo qiraa'ada quraa'ada kale isagoo mejlis keliya meel keliya ku akhrinaya inuu sidaas sameeyo siaa u bedbedelo oo sidaa ku sameeyaa yacni mid markaa u bannaan maaha fa idanqadaa irtibaatuh hadduu dhammaado isku xidhanka hadalku isku xidhan yahay oo hadal kaloo cusub oo qur'aankii ka mida uu akhrinaayo inta horena uu qiraa'a ku akhriyey falahu an yaqra'a biqiraa'ati aakhara min asabca waxa u sugnaaday oo u bannaan quraada sabcada qiraa'adooda mid ka mida inuu ku akhriyo ayaa u bannaan oo mid kale inuu intiqaalaa oo u guuraa waa u bannaan tahay waayo kalaamkii mid isku xidhan ma aha oo khalal ka imanaayo walaawlaa dawaamuhu cala aluulaa fii haada almajlis waxaana habboonaansho badan oo fiican inuu ku daa'imo cala aluulaa qiraa'adii hore inuu ku daa'imo ayaa habboon fii haada almajlisi majliskaa gudihiisa intuu ku sugan yahay mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay altalfiiqu bayna alqiraa'aat mas'alada culammadu ay yidhaahdaan qiraa'aadka in talfiiq lagu sameeyo oo la isdhexgeliyo ama loo kala guuro oo qaybba markaa lagu akhriyo qiraa'o yacni markaasaa lagu sameeyo mas'alada noocaasa ayuu ka hadlayaa wuxuu sheikhu tilmaamayaa qur'aanka markuu ruuxu akhrinaayo hadalka isku xidhan laba qiraa'oo kala duwan kuma kala akhrin karo oo inuu shadriga hore iyo qaybta hore qiraa'o ku akhriyo shadriga dambena qiraa'o kale ku akhriyo manciga la diidaayo taasoo kale nooc laysla oggol yahay waa jirtaa oo masalan fakka raqabatan iyo fakku raqabatin waa laba qiraa'oo sabci ah laba qira oo sugan maadaamay tahay in laysu idaafeeyo iyo inaan la ysku idaafaynin in midna qiraa'a laga qaato ta kalena qiraa'o kale laga qaataa mid bannaan maaha oo la yidhaahdo fakku raqabatan oo yacni sidii wax idaafaysan oo kalea laga dhigay haddana waxa weeye tii dambe idaafo lagama dhigine waa la nasbiyey ta noocaasoo kale mancigeeda waa la isla oggol yahay wax khilaafi kuma jiro masalada laakiin shiikhu uu sheegayaa taa waa ka sii ballaadhan tahay oo taasi carabi ahaan ayaabay tahay mid ishkaal ugu jiro oo dee cid akhriday ma jirto yacni fakku raqabatan yacni sidaa in la yidhaahdo oo ta horena markaa waxaa la godo ta dambana la nasbiyo waxa weeye qoladii isu idaafaysay iyo qoladan isu idaafay midna la waafaqi maayo midna lama waafaqayo laakiin sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa hadalku intuu isku xidhan yahay oo dhan intiqaal ha samayninoo qayb ka mida qiraa'a kale ha ku akhrin ee qiraa'a waaxida ku wada akhri haddii kale waxay noqonaysaa talfiiq aan cidi akhriyin hadal keliya oo murtabit ah yartabitu bacduhu calaa bacd inaad markaa midba qayb ku akhrido marka ta noocaasi ma noqonayso saa'iq buu sheikhu leeyihi waxaase fiican buu odhanayaa sheikhu inta uu majliskaa ku sugan yahay inuu qiraa'o keliya daa'imaa fiican oo aanu qiraa'o kale u intiqaalin walow hadalku yaanu iskuba xidhnaane taasi waa awle laakiin sida kalena bannaan intiqaalku mar haddaanu murtabit ahayn oo irtibaadkii hadalku isku xidhnaa laga baxay oo hadal cusub oo kale ayaa bilaabmaya ama qisaa laga warramay qiso kale cusub baa bilaabmaysa marka qiraa'o kale waa loo beddeli karaa waxase fiican in waxa weeye intiqaal aan la samayna qiraa'a waaxida lagu wada akhriyo ayaa fiican inta majliskaa la joogo qiraa'o cusub marka la bilaabaayo waa halkeeda calaa kulli xaal itlaaqa uu shiikhu sidaa u itlaaqay kollay culammada qaarkood ishkaal bay geliyaan ha yeeshee quraa'adu sidaas baa ka caan ah uu shiikhu maray ciddii u baahanna waxaa jirta fatwo albaani leeyahayoo masalada talfiiqda qiraa'aadka ku saabsan la weyddiiyey oo uu shiikhu ka hadlaayo marka ra'yigiisa ciddii u baahani ha raajico faslun qaala alculamaa waaliikhtiyaaru an yaqra'a calaa tartiibi almusxaf culammadu waxay yidhaahdeen alikhtiyaaru sida la doortay an yaqra'a waa inuu ruuxu akhriyo calaa tartiibi almusxaf musxafka tartiibtiisa iyo siduu u qoran yahay u kala horreeye u ratiban yahay in qiraa'ada loo kala horraysiiyo sidaa loo akhriyo ayuu yahay sida fiicanee la doortay fa yaqra'u alfaatixata suma albaqarata suma aala cimraana wuxuu akhrinayaa shakhsigu suuradda alfaatixa ayuu akhrinayaa kadibna wuxuu akhrinayaa suurata albaqara dabeedna wuxuu akhrinayaa suuradda aali cimraan buu akhrinayaa suma maa bacdaha cala tartiib dabeed wuxuu akhrinayaa suuradaha ka dambeeyo siday u kala horreeyaan buu u kala hor hormarinayaa oo qiraa'ada ugu kala horraysinaya wa sawaa'un qara'a fi asalaati aw fii hayriha wa sawaa'un waxaa isku mida qara'a fi salaati aw fii hayriha akhrinta uu salaada ku akhrinayo iyo inaanu salaada ku akhrinaynin waa isku mid xataa qaala bacdu asxaabina ilaa ay yidhaahdeen asxaabtayada shaaficiya qaarkood idaa qara'a fi alrakcati aluulaa hadduu ku akhriyo ragcadda koowaad suurata qul acuudu birabbi annaas qul acuudu birabbi annaas hadduu ku akhriyo ragcadda koowaad faatixada dabadeed yaqra'u fi alhaaniyati bacda alfaatixati min albaqara wuxuu akhrinayaa ragcadda labaad gudaheeda faatixada dabadeed wuxuu akhrinayaa min albaqarati suuratulbaqara wax ka mida waxayna weliba u jeedaan awalkeedu akhrinaya qaala bacdu asxaabina waxay yidhahdeen asxaabtayada qaarkood wa yustaxabbu idaa qara'a suuratan waxaa la jeclaystaa oo la fadilaa idaa qara'a suuratan markuu akhriyo suurad an yaqra'a bacdaha alatii taliiha inuu akhriyo dabadeed takusii xigta inuu akhriyo ayaa la jeclaystaa wa daliilu daalika taa daliilkeeduna anna tartiiba almusxafi innamaa jucila haakada lixikmah daliilkeedu wuxuu yahay tartiibka musxafka la tartiibiyo suuradaha sidaa loo kala hormariyey oo sidaa loo qoray innamaa jucila haakada waxaa loo yeelay sidaas waxaa loo yeelay oo loo kala hormariyey oo loo tartiibiyey lixikmatin xikmad daraaddeed baa sidaa loogu tartiibiyey fayenbagii an yuxaafada calayha ilaa fii maa warada asharcu biistisnaa'ih waxaa habboon in la ilaaliyo tartiibtaas ayaa habboon maadaama lixikma loo yeelay ilaa fii maa warada asharcu biistisnaa'ih kuu sharcigu ku soo arooray in laga reebaayo mooyaane inta kale waa in sideedii loo dhowra oo loo ilaaliya oo loo raaca dabeed wuxuu tusaalaynayaa ashyaada laga istisnooday yacni sheikhu cidduu ka soo naqlinayo ra'yigooda marka lagu socdo ka salaati subxi yowma aljumuca sida salaadda subaxoo kale weeye ashyaada laga reebay ashyaada laga istisnooday waa sida salaadda subaxoo kale yowma aljumucati maalinta jimce la tukanayo salaadda subax salaadda subax la tukanayo yaqra'u fi luulaa suurata asajda wuxuu akhrinayaa ragcadda koowaad faatixada dabadeed suuradda markaa assajda ayuu akhrinayaa aliflaamiim assajda ayuu akhrinaya wa fi haaniyati ragcadda labaadna wuxuu akhrinayaa faatixada dabadeed hal ataa cala alinsaan suuradda suuratu linsaan ama suuratu dahri hal ataa cala linsaan ba ayuu akhrinayaa faatixada dabadeed wa salaati alciidi ashyaada laga istisnooday waa sida salaadda ciid oo kale fi luulaa qoof wuxuu akhrinayaa ragcadda koowaad faatixada dabadeed suuradda qaaf buu akhrinayaa wa fi ahaaniyati iqtarabat isaaca ragcadda labaadna wuxuu akhrinayaa faatixada dabadeed iqtarabat isaaca ayuu akhrinayaa suurat alqamar wa ragcatay sunnati alfajri waa sida labada ragcadood ee sunnaha markaa subaxa ee salaadda subax ka horreeya fi luulaa ragcadda koowaad wuxuu akhrinayaa faatixada dabadeed qul yaa ayuha alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun buu akhrinayaa wa fi ahaaniyati ragcadda labaadna wuxuu akhrinayaa faatixada dabadeed qul huwa allaahu axad suuratay alikhlaas labadii suuradood ee ikhlaaska la kala akhrinayaa oo labada suuradoodba qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad mid walba suuratulikhlaas waa la yidhaahdaa midna waa ikhlaas fi lictiqaad midna waa ikhlaas fi lcibaada wa rakacaati alwitri kuwa laga istisnooday waa sida ragcadaha witriga salaadda witriga marka la tukanaayo sunnaha ah fi luula ragcadda koowaad waxaa lagu akhrinayaa faatixada dabadeed sabbix isma rabbika alaclaa suurata alaclaa baa lagu akhrinayaa wa fi ahaaniyati ragcadda labaadna waxaa lagu akhrinayaa faatixada dabadeed qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi ahaalisati ragcadda saddexaadna waxaa lagu akhrinayaa faatixada dabadeed qul huwa allaahu axad walmucawidatayn qul huwa allaha iyo labada qul acuudu ayaa lagu akhrinayaa intaa wuxuu yidhi waa mustasnayaatoo waa laga reebay wuxuu u yidhi axaadiis baa loo hayaa nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan oo nebigu inuu sidaa u akhriyey ah marka si ayna masaladii u ishkaal gelin ayuu yidhi qaaciidada guudna sideedaa loo qaadanayaa intanna waa laga reebayaa waa laga istisnoonaya qaacidada guud ee la qaadanayaana waxay noqonaysaa inay istixbaab tahay suurad marka la akhriyo ta ku xigta in la akhriyo laakiin sida kale in la sameeyaana waa bannaantaho suuradaha la kala hormariyo xagga qiraa'ada isagaaba sii nasgaraynaya sii caddaynaya walow khaalafa almuwaalaata hadduu muwaalaadka xidhiidhinta markaa uu khilaafo oo siday u kala horreeyaan inuu u kala hormariyo uu khilaafo faqara'a suurata laa tali luulaa oo uu akhriyo suurad aan ku xigin suuradda hore aw khaalafa tartiiba ama tartiibta uu khilaafo oo faqara'a suuratan suma qara'a suuratan qablahaa fa qara'a suuratan ou suurad akhriyo suma qara'a suuratan qablahaa dabadeedna uu akhriyo suurad kale oo ka horraysa uu dabadeed akhriyo oo tii horraysay uu dambaysiyo tii dambaysayna uu hormariyo xagga akhrinta jaaza way bannaan tahay faqad jaa'at bidaalika aasaarun kasiira faqad jaa'at xaqiiqee waa timi bidaalika taas waxaa ku timi aasaarun kasiira aahaar badan baa ku timi oo saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo warinaayo wakhtiyada qaarkooda ahaar waxaa loo isticmaalaa in loo jeedo aqwaasha ama ficillada saxaabada laga soo warinaye mawquufka ku ah wakhtiyada qaarkoodna macno ka caamsan baa looga jeedaayo axaadiistii marfuuca ahayd iyo aasaartii mawquufka ku ahayd saxaabada dhammaantoodba aasaar baa lagu wada itlaaqaa markaase axaadiistii marfuuca ahayd iyo axaadiistii mawquufka ahayd bitaqyiid yacni labada mid walba ay ku wada dhacda calaa sabiili alcumuum waqad qara'a cumar bnu lkhaaabi radia allaahu canhu fi arakcati aluulaa min asubxi waqad qara'a xaqiiqee waa akhriyey cumar bnu lkhaaabi cumaroo ina khataaba radia allaahu canhu fi arakcati aluulaa ragcaddii koowaad wuxuu ku akhriyey min asubxi oo salaada subax xaalay ka mid tahay ragcaddaa koowaad bilkahfi suuratulkahfi buu ku akhriyey faatixada dabadeed faatixada marna laga tegi maayo wa fi haaniyati ragcaddii labaad gudaheediina wuxuu ku akhriyo salaadda subax ka mida biyuusufa suuratu yuusuf ayuu ku akhriyey faatixada dabadeed suuratulkahfi iyo suuratu yuusufna iskuma xigaan maca daalik xagga tartiibta musxafkana haddii la eego suuratu yuusuf baa horraysa markaa tii horraysaa la dembaysiiyey tii dembaysaa la hormariyey kala laba ragcadood baana lagu akhriyey waqad kariha jamaacatun mukhaalafata tartiibi lmusxaf waxay karaahiyaysteen oo naceen koox culammada ka midii mukhaalafata tartiibi almusxaf musxafka tartiibtiisa sida suuradihiisu u kala horreeyaan in loo kala hormariyo in la khilaafo ayay naceen tartiibta musxafku u kala horreeyo oo suuraduhiisu u kala horreeyaan in la kala hormariyo bay karaahiyaysteen naceen koox culammada ka midi rawaa ibnu abi daawuuda can ilxasani wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud xasanulbasri wuxuu ka soo wariyey annahu kaana yakrahu an yaqra'a alqur'aana inuu xasan ahaa mid karaahiyaystoo naca inuu qur'aanka akhriyo ilaa calaa taaliifihi fi lmusxaf xaal axwaasha ka mida inuu karaahiyaysanayey xaaluu markaa ku sugan yahay mooyaane siduu u qoran yahay oo musxafka u allifan yahay oo ugu qoran yahay inuu u raaco mooyaane si kale inuu u akhriyo waa nici jiro waa karaahiyaysan jiray bimacnaa in la kala hormariyo suuradaha oo suura dembaysa la hor akhriyo suuraddii horraysayna qiraa'adeeda la dambaysiiyo ama si mackuusa loo akhriyo xagga hoose laga bilaabo sare loo akhriyo waa nici jiro waa karaahiyaysan jiray wa biisnaadihi asaxiixi wuxuu ibnu abi daawuud soo wariyey sanadkiisii saxiix saxiixaha ku soo wariyey can cabdillaahi bni mascuudin cabdullaahi ibni mascuud uu ka soo wariyey xaaluu sanadkaa kaga soo warinaayo cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu annahu qiila lahu in lagu yidhi cabdullahi ibni mascuud ina fulaanan yaqra'u alqur'aana mankuusa ninka hebel la yidhaahdaa qur'aanka ayuu akhriyaa xaal qur'aanku mankuus yahay bimacnaa mid la dabagediyey uu yahay waman nucammirhu nunakisu fi lkhalqi khalqigiisa ayaannu markaa dib u celinaynaabaa laga tilmaamaya oo ruuxii markuu gamoobo jidhkiisii waa isku soo kogayaa nin dheer oo sidaa u taagan halkuu ahaa oo kala baxsan ayuu isku soo yaraanayaa khalqigiisii nuqsaamayaa isku soo kogayaa laga yaabaa inuu soo fororsado nunakisu fi lkhalqi sida looga jeeda waa saas fii luqati alcarab luqada carbeed mankuus waxaa lagu yidhaahdaa dabakeenka ilmuhu markuu dhalanaayo madaxa ayuu hor keenaa oo madaxaa soo horraanbaxa sida haalibkee badan ilmuhu marka hore sida fadhigoo kale ayuu caloosha ugu jiraa wakhtigu markuu soo dhowaado ayuu soo foorarsadaa dhakhaatiirtu markay qiyaasayaan wuu soo sallaxan yahay bay yidhahdaan madaxiisii waa soo hooseeyaayo si toosa ah ayuu u soo sallaxan yahay waxaa laga warwaraa ilmuhu hadduu isbeddeli waayo madaxiisii soo foorarsan waayo marka wakhtiga sidku soo dhowaado markaasaa layahay ilmuhu waa dabakeen dabakeenkaa fii lugati alcarab waxaa lagu yidhaha mankuus waa fasiix mankuus baa la yidhahda waa dabakeen ilmaha dabakeenka la yidhaahdaa lugaha soo horraan baxaya oo markuu dhalanaayo madaxa ayaa dambeeya addimadii baana soo horreeya dee marbay dhibaato badataayoo laga yaaba labada addin inuu mid laabmo ama ay dhici kartaa ilmuhu markaa inuu dee weyn yahayoo addimadii markaa ay mar soo wada bixi waayaan marka dhakhaatiirtu dee adbaabay uga dayriyaan taas hadda baabkeenni maaha ilmuhu hadduu dabakeenna noqdo weynaadana waxay yidhaahdeen hooyada lalama sugo foosha waa la kala badbaadiyaa waa in la qalaa hadduu yar yahay shiddo badan male bay yidhahdeen laakiin hadduu weynaado keena noqdo ayaa khatar ah baab kalaan gala marka haddaba wuxuu tilmaamayaa asarkani waxaa lagu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud ninka hebel la yidhaahdaa qur'aanku isagoo dabagedisan ayuu akhriyaa oo qiraa'ada uu qur'aanka akhrinayo dee intuu ka bilaabo birabbinnaas ayuu marba suurad akhrinaya sidaa waa loo fasiray mankuuska waxa kaloo loo fasiray in laga tilmaamayo xagga aayadahoo suurad kastaba aayadda ugu dambaysuu ku bilaabaya aayadda ku xigtu kusii xigsinaya aayadda ku xigtu ku xigsiinaya ilaa uu aayadda ugu horraysa gaadho dhaleecaynta u dhaleecaynayana taasaa u sii dhow bay culamada qaar yidhahdeen culamada qaarna sida kale waa ku fasireen fa qaala daalika lqalbi kaas waa mid qalbigiisu foorara weeye mar hadduu qur'aankiiba sida foorarkaa u akhrinaayo qalbigiisaa foorara buuri qalbigiisa ayaa foorara sheekhu waxau uhi raximahu ullah wa ama qiraa'atu suurati min aakhiriha ilaa awwaliha akhrinta suuradda la akhriyo miya aakhirkeeda laga akhriyo ilaa awwaliha ilaa awalkeeda laga gaadhaayo la akhriyo oo aayadda ugu dambaysa lagu bilaabo akhrinta oo aayadda ku xigta lagu xigsiiyo oo aayadda kale ka sii sarraysa lagu xigsiiyo ilaa laga gaadhaayo awalka suuradda laga gaadhaayo ilaa awalka suuradda laga gaadhaayo sidaa loo akhriyo fa mamnuucun mancan muta'akkidan waa mid la diiday weeye diidmo mutaakidan adag ayaa la diiday fa innahu yudhibu bacda duruubi alicjaaz wuxuu tagsiinayaa bacda duruubi alicjaaz noocyadii icjaazkaee qur'aanka wax ka miduu tagsiinayaa wa yusiilu xikmata tartiibi alaayaat wuxuu zuulinayaa oo tegsiinayaa tartiibta aayaadku tartiibsanaayeen ee isku xigeen ee kala horreeyeen xikmaddii ku jirtay ayuu tagsiinayaa waqad rawaa ibnu abi daawuuda wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud can ibraahiima annakhaciy imaamkii ibraahim annakhaci la odhan jiray ibraahim ibnu yaziid annakhaci ee taabiciga ahaa wuxuu ka soo wariyey alimaami ataabiciyi aljaliil imaamkii taabiciga ahaa ee weynaa uu ka soo wariyey waliimaami maalik ibni anas iyo imaamkii maalik ibnu anas uu ka soo wariyey samarar hore aynu sheegnay ibni hadday dhex dhacdo laba isim oo calam ah ay dhex dhacdo oo ee wiil iyo aabbe isu ah hadday labadaa dhex taallo ibnatina waa la mide yacnii hamsada rasmi ahaan waa la xadfaa oo lama qoro marlabaadkana magaca hore lama tanwiiniyo lama odhanaayo maalikin ibni anas la odhan maayo maalik ibni anas baa la odhanaya waayo sifada ibni ayaa waxay degtay meeshii idaafadoo kaley degtay saas aawadee shay waaxid oo kale isku noqotay nactiya mancuut maadaamay isu tahay sidaas aawadeed yacni markaa lama tanwiinin karo waa mas'ale culammadu carabi ahaan ay sheegaan ibnu mucti alfiyadiisa bayduu ku cabbiraaya ayaa jirta oo uu leeyahay وألف ابن وابنة وصفا xudif kaxadfi tanwiinin kaزayd bni khlf alifka ibnin iyo ibnatin xaaluu sifa yahay alifkaa waa la xadfay ka xadfi tanwiinin ka zayd ibni khalaf tanwiinta zayd ibni khalaf ku sugan sida loo xadfaayoo kale alifkana loo xadfayaa labada mas'aleba hal bayt buu ku wada sheegay ibnu mucdi baa alfiyadiisa ku tilmaamaya waliimaami maalik ibni anasin annahumaa kariha dalik inay labada imaamba taa naceen oo karaahiyaysteen ayuu ibnu abi daawuud ka soo wariyey oo ka sheegay wa anna maalikan kaana yaciibu iyo in imaam maalik uu ahaa mid ceebeeya caaba laazim iyo mutacadday labada mid walba noqotaa oo caabahu waa ceebeeyey iyo caaba waa ceeboobay tatacaddaa wa talzamu ama tatacaddaa walaa tatacaddi marna mutacadday noqotaa marna mutacaddi ma noqotee laazim bay noqotaa iyadoo mutacadiyana qur'aanka waa ku timi fa aradtu an aciibaha marka waa tii mutacadiga hdaada caaba ay saara daa caybin markay laazimka tahay caaba fulaan hebel baa ceeboobay mid ceeb u saaxiibuu noqdaa loo jeedaa markay laazimka tahayna wa anna maalikan kaana yaciibuh imaam maalik wuxuu ahaa arrinkaa mid ceebeeya yacni dhaleeceeye ayuu ahaa wa yaquulu yidhaahdaa haadaa cadiim kaasi waa weyn yahay culammadii hore markay yidhaahdaan shaygaasi waa weyn yahay waxay u jeedaan yacni waa shay ay xumaynayaan wax yasiran ma aha wa amaa tacliimu asibyaani min aakhiri almusxafi ilaa awalih carruurta in la baro miyaa min aakhiri almusxafi musxafka aakhirkiisa laga baro oo baritaanka la baraayo aakhirka musxafka laga bilaabo ilaa awwalihi ilaa awalkiisa laga gaadhaayo sidaa loo baro oo suuradaha yacni gaaggaaban loo hormariyo baritaanka la baraayo marka fii bidaayati tacliim ay joogaan oo suuradaha dhaadheer aan lagu bilaabin fa xasanun waa wanaagsan tahay laysa min haada albaab baabkan aynu sheegayno kama mid aha fa inna dalika qiraa'aatun mutafaasilatun fii ayaamin mutacadida waayo taasi waxay tahay qiraa'ooyin kala googa'an bay tahay oo aan xidhiidhsanayn oo maalmo kala duwan oo mutacadida ku kala sugan oo marka la baraayo suuradda aan dheerayn ee la baraayo qul acuudu birabbi annaas iyo marka la baraayo qul acuudu birabbi alfalaq iyo marka la baraayo suuratu albaqara ama suuratu aali cimraan dee isku maalmo ma aha marka xilliyo kala duwan iyo bilo kala duwan maadaamay dhacayso iyo maalmo kala duwan mid waliba qiraa'a gaarkeeday noqonaysaa baabka laga hadlayey maaha waxaa laga hadlayaa yacnii qiraa'a xidhiidhsan ayaa laga hadlayaa ama ka dhigan sidii wax xidhiidhsan oo kale marka noocii aynu ka hadlaynay yacni ma aha fa inna daalika qiraa'aatun mutafaasila waa qiraa'ooyin kala soocan oo kala go'an oo fii ayaamin mutacadida maalmo badan oo kala tagan ku kala sugan maca maa fiihi iyadoo lala qabo waxa ku sugan oo min tashiili alxifdi calayhim yacnii qaybista iyo xifdiga in loo fudaydinayo yacnii ahaatay carruurta loo fudaydinayo oo haddii markiiba lagu bilaabi lahaa marka barashadii qur'aanka ay ku cusub yihiin suuradaha dhaadheer way ka daali lahaayeen waana ku adkaan lahay laakiin suuradaha aan dhaadheerayn baa lagu bilaabay si la yidhaha maanta tanbaad dhammaysay maantana tanbaa kuu dhammaatay intaasoo suuradood baad martay yacni xoogaa nashaad buu ka qaadaya wallaahu aclamu sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa mas'ale ku saabsan tartiibta qur'aanka loo tartiibiyey ee u qoran yahay tartiibtuna waa laba nooc waa tartiibu alaayaat iyo tartiibu suwar waa laba nooc labada noocba shiikhu waa inoo sheegay waa la ysla ogol yaho waa lagu ijmaacsan yahay nusuusta iyo axaadiistuna waa ku soo aroortay tartiibta aayaadka qur'aanku inay tahay tawqiifi oo nebiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay waxaa ku sugan ijmaacu lmuslimiin baa ku suganoo waa lagu ijmaacsanyay waa la isku waafaqsanyay axaadiis badanoo mutacadidna waa ku soo aroortay oo tartiibtaa laga fahmaayo ama tartiibtaa tilmaamaya aayaadku sidaa u kala horreeyaan ay musxafka ugu qoran yihiin oo suurad kastaba aayadaheedu tartiibsan yihiin sidii nebiga lagala kulmay ay u qoran yihiin saxaabaduna aynay ku tasarrufin aayad aayad aynay ka hormarin cindigooda waxay ka keeneen ama ka ijtihaadeen aan ahayn ay tahay miday nebigana kala kulmeen nebiguna jibriil kala kulmay nebiguna odhan jiray sala allahu alayh wasalam aayaddaa suuraddaa geliya yacnii mawdicaa geliya sidaa uu odhan jiray sidaa uugu akhriyey sidaa ay ku qaateen sidaana ay ku gudbiyeen yacni tawaaturna ay ku sugnaatay axaadiise badan oo laga fahmaayo tartiibtaasi inay tahay mid nebiga lagala kulmayna waa jiraan waxaa ka mid a axaadiista markaa xadiiska tilmaamaaya nebigu markuu ku yidhi cumar bnu khadaab radia allaahu canhu alaa takfiika aayatu sayf miyaynay kugu fillayn oo ku kaafinayn aayaddii xagaagu miyaynay ku kaafinayn aayaddii xagaaga maxaa loo jeedaa xilliga xagaaga soo degtaa loo jeedaa yacnii aayaadka wakhtiyada qaarkood waxaa loo nisbeeyaa xilligay soo degtay ayaa wakhtiyada qaarkood loo nisbeeya alaa takfiika aayatu sayfi fii aakhiri suurati annisaa oo suuradda suuratu nisaa aakhirkeeda ku sugan waa aayadda suuratunisaa ugu dambaysa aayaddaasaa waxaa la aayatu sayf ayaa la yidhahdaa waa bisaad aayaddaasi miyayna kugu fillayn marka nebigu wuxuu cayimay meesha ay ku sugan tahay axaadiis kale waxay tilmaamaysaa khawaatiima albaqara ayaa laysiiyey aayadaha suuratulbaqara ku dhammaadaan baa laysiiyey xadiis kale wuxuu sheegayaa man xafida cashra aayaatin min awali suurati alkahfi yacnii ruuxa markaa toban aayadood qayba tobankaa aayadoodoo awalka suuratu kahfi ku sugan fitnatu dajaal baa laga dhowraa axaadiisa badan oo kale oo markaa caddaynaya ayaa jira cala kulli xaal calaa sabiili tamsiil ayaynu markaa uga jeednaa axaadiista qaarkood waxay sheegayaan nebiga sala allahu alayh wasalam markii hore in qadar aayad ka mida lagu soo dejiyey dabeedna ziyaado aayadda la gelinaayo markii dambe in lagu soo rogay sida aayadda suuratu nisaa ku sugan laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari waalmujaahiduuna fii sabiili illaahi yacnii hayru uli darari ziyaadadaasi markii hore ay soo degtay kuma sugnayn markii dambaa nebiga lagu soo dejiyey sida xadiisku ku cad yahay markaasaa khayru ulidarari lagu daray marka amar rasuul baa loogu daro rasuulkana dee jibriil baa ku soo dejiyey oo loo soo dhiibay marka ziyaadadaasi waa ziyaado xagga ilaahay lagaga soo siyaadiyey markaa jibriil baa nebiga u sheegay in halkaa lagu darayo calaa kulli xaal mas'aladaas waxba yaynaan ku raagin ijmaacii muslimiintaa ku sugan axaadiistii saxiixa ahayd ee badnayd baa ku soo aroortay yacni saxaabadii baa markaa ku tawaaturay oo saas yacni dhammaantood yacni iskumay khilaafin yacni mid ay dhammaantood ku kulansanaayeen bay ahayd marka tartiibta aayaadku waa tawqiifi biijmaaci almuslimiin waana qatci ruuxa yidhaahdaa tartiibta aayaadka waa kala hormarinayaayo waxaan bilaabayaa suuradda aayadda ugu dambaysaan ugu horraan akhrinayaa dabeedna aayadda kale ka sarraysaan ku sii xigsiinayaa dabeed aayadda kale ka sii sarraysaan ku sii xigsiinayaa ilaa aan awalka suuradda ku gaadho beledada qaarkood dadka qaar waa sameeyaan oo xifdiga qur'aanka marka dadka la qaybsiinaayo qur'aanka yacnii xifdiga waxyaalaha isku jirrabaan waxaa ka mid a in la yidhaahdo suuradda waxaad kaga soo bilowdaa aakhirkoo aayad aayad u akhri aayadiba tay ka dambayso ka horaan akhri ilaa aad awalka ku gaadho ruux xifdigiisu aad matiin u yaho u adag yahay yaa ayuunbaa keeni karaa beledkeenna mid taa laga yaqaanno ma aha waa bele ilaahay ka ilaaliyey waayo de mid bannaan ma aho in sidaa la sameeya ma bannaana shiikhuna waa kaa yidhi fa mamnuucun mancan muta'akkidan diidma muta'akkidaa la adkaynayaa waayo xikmadii tartiibta waa keensanaya tawqiifkii waa khilaafayaa yacnii icjaaskii wax ka midina waa tegayaa dee sidii ilaahay u soo dejiyey ee nebiga lagala kulmay baaba la khilaafaya ila qur'aanka waa in sidii nebiga lagala kulmay loo akhriyaaya markaa tan noocaasi mid bannaan ma aha kayfa taxfadu alqur'aan waa ka ku soo naqlinaya wadaadka la yidhahdo yaxya alkhawhaani laftiisu waa naqdinayaa laakiin wuxuu tilmaamayaa beledada qaarkoodoo sameeya maqaam baakistaan iyo ciduu nisbaynaayey ayuu markaa tilmaamayaa waxaanu odhanayaa ha ahaato mid markaa aan fiicnayn laakiin dariiqada noocaasa dadka ku qaybay xifdigoodu waa xifdi aad u matiina aad u adag tartiibta nooca labaad waa tartiibu suwar altartiibu bayna asuwar suuradaha qur'aanka in la tartiibiyo siday musxafka u qoran yihiin loo kala hormariyo qiraa'ada oo aan la khilaafin faatixada ugu horraysa ee loogu hormariyo suuratulbaqara lagu xigsiiyo suuratu aali cimraan lagu xigsiiyo suuratunisaa lagu xigsiiyo suuratulmaa'ida lagu xigsiiyo suuratulancaam lagu xigsiiyo sidaa loo wado tartiibta caynkaasi culammadu waxay isku hayaan ma tawqiifiba oo nebigaa lagala kulmay sala allahu alayh wasalam mise waa ijtihaadiyo saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka ijtihaaday laba qowl bay culammadu ka leeyihiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin waa tawqiifi oo nebigaa lagala kulmay leeyihin suuradaha in loo kala hormariyo waa miday nebiga ka qaateen saxaabadu ka qaateen oo nebiga kala kulmeen cindigooda waxay kala yimaadeen oo ka ijtihaadeen maaha waa qawl qowlka labaad wuxuu leeyahay maya waa ijtihaadi oo saxaabada nebiga sala allahu caleyh wasallam baa ka ijtihaaday ijtihaad baynay sidaa ku sameeyeen qolyaha odhanaya waa ijtihaadi waxyaalahay cuskanayaan waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen saxaabada qaarkood oo tartiibta musxafku sidan aanu ugu qorrayn baa jiro ubay ibnu kacbi baa ka mid ah oo suuratu nisaa iyo suuratu aali cimraan musxafka ubayi waxa horraysay suuratu nisaa ayaa suuratulbaqara ku xigtay suuratu aali cimraanna waa dembayse oo musxafka ubayi wuxuu u qornaa in suuratulbaqara lagu xigsiiyo xagga qoraalka suuratu nisaa suuratu nisaana lagu sii xigsiiyo suuratu aali cimraan taasi waxay caddaynaysaa inay ijtihaadi tahay bay caddaynaysaa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa tawqiifi qaarkood waxay ka istisnoodeen yacni suuratu lanfaal iyo suuratu tawba siday u kala horraysay qaarna waxay ka cabbiraan suuratu tawba keliya ka istisnoodeen waxaanay cuskadeen xadiiska ibnu cabbaas laga soo wariyey ee yaziid alfarisi uu ku jiro sanadkiisa xadiiskaas oo tilmaamaya in cusmaan la weydiiyo la yidhi maxaa suuratu tawba bisimka uga tagteen iyadoo ay markaa iyadu dheer tahay oo ay ka mid tahay suuradaha boqolka gaadha ee boqolka ka badan yacanii boqollayda markaa ay ka mid tahay min almi'iin suuratu anfaalna aa bisimka ugu darteen iyadoo iyadu mi'iinka aynay ka mid ahayn dabeed wuxuu yidhi sida xadiiskaasi sheegaayo cusmaan yacni suuradaha qur'aanka nebiga sala allahu alayh wasalam baa noo sheegay suurad walba halka la dhigayo marka suuratu tawba waxay ka mid ahay min aakhiri maa nasal qur'aankii wakhtigii dambe soo degay ka mid ahayd marka nebiga waxaa la oobsaday oo geeridu u timi iyadoo aanu cayimin oo sheegin nebigu sala allahu alayh wasalam mawdica la dhigayo markii aannu eegnayna waxaannu aragnay inay suuratu tawba shabbahdo suuratulanfaal ayaannu aragnay dabeedna waannu ku xigsiinnay yacni bisim in markaa lagu darana na looma sheegin markaa sidaasaannu halkaa u dhignay xadiiska sidaa ku soo arooray culammadu yidhi waa tawqiif ay cuskanayaan xadiiskana tirmidi ayaa taxsiiniyey saxiixiyeyna bacdina waxay u nisbaynayaan inuu taxsiiniyey keliya laakiin in badan baa u nisbeeyey anugu asalkii ma raajicin inuu markaa yidhi xasanun saxiix wa kadaalika xaakim ayaa yidhi saxiix calaa sharti shaykhayn culamo badan baa deliishatay oo culammada culuumulqur'aanka wax ka qoray ahlucilmi badan ayaa xadiiska deliishaday bacdina waa naqdiyeen oo waxay yidhahdeen yaziidulfarisi ninka la yidhaahdee sanadka ku jiraa waa nin majhuula oo caddaaladiisu ma sugna marka tafarrudka isagu la keli noqday lama aqbalayo bacdi waxay yidhaahdeen majhuul ma aha ee waa majruux oo culammada qaarkood baa jarxiyo abu zurca ayaa daciifiyey culammada qaarkoodoo xoogaa soo dhoweeyeyna waa jiraan oo abu xaatim arraazi waxau odhanayaa laa ba'sa bihi abu xaatim arraazina waxay culammadu yidhaahdeen mutashaddid wuxuu ku ahaa yacni tajriixa saas aawadeed culammada qaar waxay yidhaahdeen hadduu cid tawsiiqiyo yacni qabso ciddaa uu tawsiiqiyey oo in lagu kalsoon yahay uu sheegay marka laa ba'sa bihi buu yidhi cijli iyo ibnu xibbaan iyo qolyahaasina waxaabay yidhahdeen waa siqo culamo badani waa oo xadiiskay ku ixtijaajeen qaarna xadiiskay u saxiixiyeen oo xaakimiya ka mid yihiin yacni tirmidi culamo badan oo marka xujaystayna waa jiraan marka culamada mucaasiriinta qaarkoodna waa daciifiyeen oo axmed maxamed shaakir ka mid yahay oo yidhi laa asla lahu wuxuu u jeedaa asal saxiixaanu lahayn culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu caalim culammada xadiiska ka mid yidhaahdo laa asla lahu waxaa loo isticmaala laa sanada lahu shaykhulalbaanina isticmaalka caynkaasa ayuu markaa tilmaamay in loo isticmaalo saas aawadeed ayuu yidhi xadiis sanad leh walow daciif ba ha noqdeen laa asla lahu in la yidhahdaa sax ma aha laakiin bacdi baaxisiinta ka midi ah waxay tilmaameen laa asla lahu culammadu inay u isticmaalaan laba markaa macne mar waxay u isticmaalaan laa sanada lahu waana istilaaxa mashhuurkae caanka ah mar labaadna waxay u isticmaalaan laa asla lahu asal saxiixaanu lahayn hadalkan axmed maxamed shaakir uu cabbirayana sida lagu xambaarayaa wejigaa kale waayo sanadkii wuu arkaa sanadkii isagoo arka ayuu hadalkan markaa yidhi marka ugama jeedo sanad ma lehe wuxuu uga jeedaa sanad saxiixaanu lahayn buu ujeedaa taas yadaa ayuu uga jeedaa jamaahiirta culammadu waxay qabaan tartiibta suuradaha qur'aanka ku saabsani inay tahay ijtihaadi oo saxaabada ka ijtihaaday yidhaahdeen markay ka ijtihaadeenna siba arrinkoodu ku istiqraaray cusmaan ibnu cafaan yacni marka ayaa sameeyey yacni tartiibta ayaa sameeyey yacni markaa jamcigan uu ku kulminayo musxafka keliga si aan ummaddu ikhtilaaf aynay ugu dhicin amarkiisaa lagu sameeyey marka sunnadii khulafada ayaa meesha soo gelaysa saxaabadiina markii dambe sidaas ayay markaa ku socdeen marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen khilaafka masalada ku saabsani waa khilaaf lafdi culamada sidaa cabirtay waxaa ka mid ah zarkashi shiikha la yidhaahdo waxau odhanayaa labada qowl khilaafka u dhaxeeya waa khilaaf lafdi waayo qolyaha leh waa ijtihaadi waxay leeyihiin sidii nebiga ay arki jireen isagoo u akhrinaaya bay saxaabadii u qoreen marka macnuu wuxuu u noqonayaa tawqiif marka inay tahay ee tawqiifkii unbaaba kala duwan buu yidhioo marna waxaa laga tilmaamaya tawqiif qawliya inuu yahay midna mid ficliya inuu yahay ayaa markaa laga tilmaamaya marka waxa weeye cala kulli xaal maadaama la yidhi khilaafku waa iska lafdi yacni marka alkhatbu sahlun waxa uu noqonayaa arrinku inuu sahlan yahay ayuu noqonaya sida markaa haddaba fiicani ee markaa mudani waxay tahay qur'aanku sidaa suuraduhu u kala horreeyaan in loo kala akhriyaa marka la akhrinayo majlis keliya yacni sida fiicani waa saas laakiin haddii la kala hormariyo waa bannaan tahay oo suurad marka la akhriyo dambaysay xagga markaa tartiibta musxafka suurad xagga tartiibta musxafka ka horraysa in laga hormariyaa in la sameeya waa bannaan tahay jawaaska culammada qaar waxay ka qaadanayaan xataa haddii la yahay waa tawqiifi dee axaadiistan uu shiikhu inoo sheegay hadda istisnaa'aad uu ku tilmaamay waayo dee waxaa la weheshanayaa uun tartiibtaa musxafku u qoran yahay in loo raaco ayaa markaa la weheshanayaaye nas odhanaya siduu qur'aanku u kala qoran yahay u kala horreeyo suuradihiisu oo qoraalkoodu u kala horreeyaan u raaco u akhriya oo marka hore qawli oo la odhanayo kanaa caam ah dabeedna kanaa laga reebay ashyaadii kale mustasnayaad baa lagu xambaarayaa lama hayo calaa kulli xaal sidaa saxaabadu u qoreen waxay noqonaysaa ee jumhuurkii saxaabaduna ku sugnaayeen sida marka afdalka abay ah noqonaysaa in loo akhriyo laakiin haddii la khilaafo sida kale loo akhriyo oo suurad xagga markaa tartiibta musxafka ka dambaysay la horaan akhriyo oo mid kaleoo xagga tartiibta musxafka ka horraysay ee dabadeed la akhriyo yadoo qiraa'adeeda la dambaysiiyo wax dhibi kuma sugnaa